الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله الحديث الثلاثون عن ابي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناصر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم عصيها فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه دار قطني وغيره الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس علي بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة الحديث الثاني وثلاثون عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخضري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قدني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطئ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر xadiid xasan rawaahu lbayhaqiyu wagayruhu haakada wabacduhu fi saxiixayn alxadiid araabicu waalaatuun can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama yaquul man raa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan rawaahu muslim ashirka inte cashirkii tobnaad wuxuuna kamid yahay cashiradii inoo socday kuna saabsanaa alarbaciin liimaam inawaawi raximahullah xadiidkiisa doon waxaan maraynay xadiidka soddonaad abu saxlabaa laga wariyey xadiidka arrimo yaab luu ku saabsan yahay iltisaam qofka addoonka ay alla rumeeyey shareecada inuu laasimsado wixii la farayna guto wixii loo xariiqayna uu ku ekaado wixii aan rabbiga soo qaadina uu ka aamuso qawaacid yaab loo aw alxadiidu thalaathuun xadiidka soddonaad can abi saclaba saclaba aabihii xaggii baa laga wariyey alkhusniyi saclaba reerkiisii wey reer khusni baa la yihaa magaciisii runtan awaakan jursin ibni naashir ahaa abu saclabaha radia allahu ilaah raalli ha noqdo canhu jursuum xaggiisa tacaala rabbi koraay an xaggiisa raalli allaha ka noqdo can rasuulillah waa saxaabi ninkan fiqiisii waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yarwi can irasuul lianahu tacalama can irasuul can rasuulillah ilaah rasuulkii xaggii wuxuu ka wariyey sala allahu naxariis allaha badiyo aleyhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelye allaha ku badiyo in qaala rasuulku yihi in allaha rabbiga xaq lagu caabudo tacaalaa rabbi korahaaye farada wuxuu addoommada korkooda ku waajibiyey faraa ashyaa faraa'ida sida soonka oo kale ama shahaadada iyo salaada iyo zakada iyo xajka oo kale waxyaalahaasaa rabbi addoommada korkooda farad uga dhigay waajiba falaa tudayicuuhaa wixii rabbi korkiina ku farad yeelay ha dayicina waa inaad gudataan oo sidii la idiin farayna u gudataan yaan la dayici ilaah wax loogu dhawaadana oo faraaisha uu isaga fardiyo gudashadooda ka wacan lamaarku xadiis baa saa ku yimid ama imanba doona uu leeyahay addoonkayga wuxuu ugu soo dhawaado oo aan ka jeclahay gudashada wixii aan ku farad yeelay ma jiro kolka markaad rabtid rabbi inaad ku dhawaatid wixii uu kugu farad yeelay baad gudanaysaa ilaa faraa-ishii uu farad yeelay la labaye waxadda rabbi wuxuu xariiqay xuduudan soodimuu xariiqay muxaramaad sidaa lagu tilmaamaya waxbuu rabbi yiri waxaad ma goli oo uu idinka xariiqay kolkaa wixii idin xalaala ku ekaada waxa xaraamana ha u gudbina falaa tactaduuha soodimahaeeba xariiqay ha gudbina tilka xuduudullah falaa tactaduuha ha gudbina xuduuda eebe oo haddii la idin xalaaleeyey guur iyo naag xalaala zina ha u gudbina runtii haddii la idin xalaaleeyey been ha u gudbina beeci haddii laydin xalaaleeyey riba ha u gudbina wixii laydin xariiqay laydin xalaaleeyey ku qanca ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin wixii laydin xalilay ku qanca wixii laydinka xarimayna kaa qanca waxadda rabbi wuxuu xariiqay xuduudan soodimo falaa tactaduu ha gudbin waxaa taa kasii daran tilka xuduud falaa taqrabuuha gudbin maxaa loo gaaraya habuu soo dhawaanin agteedii ha imaanin calaa sabiili lmithaal waxaa la xariiqay dinadii oo nalaga reebay marka falaa taqrabuuha falaa ta'taduuha ha zinaysanina wey falaa taqrabuuha waa maxay waxa weeye marka arrintu bilaabanaysa aragtida u horeysa labada qof hadday sarkaanna way isu dhool la cadaynaya hadday isu dhalacaata isku soo dhawaadaan waa wada hadlaay hadday wada hadlaanna waa ballamaaya hadday ballamaanna waa kulmaya intaasoo dhan ba zinadii bay ka horreysay walaa taqrabu zina daynada nafteeda marka horeba waa kuu fasaxay adoon ogeyn qofka xaqaa kaa jiriyo shanqartaan waxay tahay indhahaaga qofaadan ku talagelin hadday kow ku dhacaan al ulaalaka wasaaniyat calayka waad aragtay wixii haweenay noqdeen mar danba haddaadan u noqonin lagu qori maxaa taas haddaad tiraa bal ka bogo markula ma dheer tahay ma caf tahay ma dhisan tahay al-uulaa laka lagu qori maxaa waa khata wathaaniyatu caleyka markaa dambe aad ka fara qabsatay waa lagu qora kolka falaa taqrabuuhaa shaacirkii wuxuu yihi fa nadratun fa btisaamun fa kalaamun fa mawcidun fa liqaaun shan martaba kan ishada la isku dhufto markaasaa rasuulkana saas noogu sheegay calayhi salaatu wasalaam al aynaani tadniya labada indhood waa zinaystaan wazinaahuma annadru dhowridow walyadaani tasniyaan labadii gacmood wazinaahuma albasr aad qofkii tuujinayso taabanaysa warijlaani yazniyaan wazinaahuma almash naagta gurigii loogu tago ma rabto ama daabuurkaada ama laga ku shuco balfarji yusadiquhu aw yukadibu aragtidii iyo taabashadii iyo socodkii intuba sakiiro wey wayse qaadkaa lagu dhaafaya laakiin farjigaa intii zinadii u rum ama ku beeninayo hadduu ku beeniyo oo markaa ilaa hidaaye kugu qabto ama caqli yeelato iimaan yeelatood wixii iska dhaafto saddexdii hore xasanaa loo qoraya limaada rasuulka wuxuu yidhi xadiis iman doonaa maan soo marnay man hama bisayiatin falam yacmalhaa kutibat ilah xasan xumaan inuu sameeyu damcay xumaantiina faraha lama gelin wuu ka tegay xasana loo qoray waa damcay ma samayn xasana loo qoray idan walfardi yusadiquhu aw yukadibuhu kolka laa taqrabu aragtida iyo hadalka iyo baasheelka iyo salaanta wax oo dhan ba iska ilaali kolka ilaah wuxuu xariiqay banaanka kama yuusan kugu arkin subxaanahu watacaala wuxuusan ku ogolayn waxadda wuxuu xariiqay xuduudan soodimo falaa tactaduuha soodimihi hadhaafina waxarama wuxuu idinka reebay ashyaaa waxyaalo badan falaa kuwa wixii laydinka reebay ha qarariniin dhawra yaa la fariiqa wasakata eeba wuxuu ka aamusay an ashyaa waxyaalo badan buu rabbi ka aamusay oo muxuu muxuuga aamusay raxmatan naxariis lakum idinka laydiin naxariisanayo daraaddeed baa rabbi uga aamusay oo markii asxaabta rasuulka ridwaanullaahi calayhim ee iyagiina muslimiin noqdeen aabayaalkiina gaalnimo ku dhinteen qaar baa weydiiye oo yihi ka waran abuuka finaar baa lagu yidhi marka haddaan loo sheegin muxuu weydiinteeda ku falaayo waxyaalaha laga aamusay ku jirta mid asxaabta ah kamida la canaanan jiray la dhihi jiray adoogaa toos kuma dhalan serigii dambe iyo rasuulka iyo wixii lay weydiiyey maanta waa ka jawaabayo isagoo diidana su-aalaha lagu badiyey yaa rasuulallahi man abuya buu yii dhalay abuuka xudaafa buu yihi wuxuu ku sheegay ninkii dhalay laakiin loo diidanaa guriga markuu tegay nin weyn bu abartii waa horeysa waxaa tinkaari kugu dhacay haddii intay nafaya shaydaani qaadaan nin islaameed aanu hoortay macas baqeyha igu ceebaysa rasuullow yaa dhahe magac lagu hadla kolka waxyaalahan qiimiga lahayn ee rabbiga ka aamusay naxariis laydin naxariisan daraaddeed hagaasxadinin wasakateeda waa aamusay an ashyaa ashyaa buu ka asmacaddeed kaanata naxariis lakum idinka laydin naxariisanayo hayra nisyaanin hal maan la-aan buu ka aamusay alla waa u xusuusnaa idinkoo idin naxariisay wixii ilaah ka aamusay falaa tabxasuu ha baarbaarina anhaa ashyaada xaggeeda ha baarbaarina wixii laga aamusay ka aamus wixii laydinku faarid yeelay gud wixii laydinka xariiqay ka joogsada wixii laydinka xarimay ka fogaada kolka taa maxay ku suurageli kartaa shareecada inaad ku xirnaato aada noqoto addoon fiican oo shareecadii aqoon ku leh oo shareecadii ku xiran haddaadan shareecadiiba ku xirnayn aqoonna u ulahayn say kuugu suuragelaysaa wixii lagugu farad yeelay inaad ogaato gudato wixii lagaa reebay inaad ka harto wixii lagaa xariiqay inaad ala gudbin suuragal maaha kolkaa waa daruuri qofka muslimka inuu umuuru diinkiisa barto xadiisun xadiid wey xasanun wanaagsan rawaahu uu wariyey adaara qudniyu iyo wakayruhu ayaa labadiiba wariyey xadiidka kawiya soddonaad sahal ibni sacad waa saxaabi jaliila ah ahna reer madiino oo ansaari ah xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay su-aal yaab wuxuu yihi ninba intuu rasuulka u yimid buu yihi waan raba inaad ii sheegto wax ilaahna igu jeclaada addoommadana igu jeclaada waa su-aal inay ilaahay addoommadaba ku jeclaadaan wax qaali ay la heli karin maxaa yeelay jacaylka dadka wax la kasban karo sahlan ma in intii ilaah ku wanaajiyo markaa dadka laabtooda maxabo uu ku geliyo aad noqoto nin maxbuub oo dadku jecel yahay oo xaqaari ah oo ilaah un laga heli karo maxabadana min minalahi bay marka hore ka timaado adoonka ilaah baa jeclaanaya jibriil buu u sheegayaa jibriil malaaigta samad u sheegayaa markaasaa jacaylka dhiga la keenaya markaasaa addoomuhu jeclaanayaan taa wax sahlan maaha kolkaa wax alliya addoomaha ay ugu jeclaadaan ii sheeg rasuulka jawaamulxulkayn baa la siiyey war yar buu ku yidhi wuxuu yihi ijhad fi dunyaa yuxibuka allah adduunyada yayan ku duubsanin iska ilaali maxabadeeda iyo jacaylkeeda inteeda xalaasha ha ku kaaftoon inteeda muxaramaadkaana ka tag adduunka adiga oo ku nool haddaad is ilaaliso allah ku jeclaanayo rasuulka xadiid ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi bni cumar buu la talinaya wuxuu ku yihi kun fi dunyaa kaanaka gariib aw caabiru sabiil adigoo jid weyn oo siyaalaha maraayo baabuurta bidix iyo beriyo galbeed u kala socoto jidkaa markaad marayso soo yeesha xagga intaad eegto baabuur ma soo dhow yahay xaggana eegtid baabuur ma soo dhow yahay haddaad qaadisid salaamo jidka inuu yahay orod iyo toos baa lagu gooya cabir sabiil saas kaanaka qariib adigoo maanta bered adan weligaa arkin odan maqlin lagu geeyey saad yeesha intaad lugaha iyo gacmaha iyo kulligaa is uruuriso yaad indhaha saas u warwareejisaa halaashaan qofaad weligan aragtay maydaan mar aragtid isma baahisid isma ballaarisid ma buuqdid haddaad ba adduunyadii ku nooshahay dabeecadaasaa lagaa raba waxaa filin yar wey maalmaad joogaysaa dareen ma ka tegaysaa inaad isku ballaariso oo isku baahiso oo meelba faryar lugeliso ood keligeed wax moodo oo saad mashquul ugu tahay aada baktiyi subaxa dambe adoo wax kaa horreeya la iyadiina ka tagtay taad u socotayna wax maadan geysanin iyo yandhicintaas iska ilaali adduunyada oo ilaaladii xalaasha ku simo xadiidka nabiga wuxuu ku yihi xubu dunyaa ra'su kulli khatia gaf la galay kulligiis waxa waa yeela adduunya jacayl oo qofka kan wax dilaayo ee wax dhacayo ee waxadayo ee zinaysanayo ee khamracadayso adduunya jacayl ma maxaa kale ugey xubu dunyaa ra'su kulli khatia xadiis kale rasuulka ina jaahida adduunyada qofka iska ilaaliyeen isku ballaarinin fi dunya yuruuxu qalbahu fi dunya walaakhira qalbigiisa yaa muftarix noqonay oo raaxaysanayo laakin haddaad isku shuqliso adduunyada qayb walba farta la gasi wax walba soo qaba tiraahi habeenkii taabaca seexan maysid maskaxdiiyo maanka waa ku wareeraya marka in layska ilaaliyo lagama maarmaan kolka arrintaas yaab kale yuu xadiidka ku saabsan yahay alxadiidu alxaadi wa halaahuun xadiidka kow iyo soddonaad an abilcabaas cabaas aabihi xaggii baa laga wariyey sahl ibni sacdinaha asaacidiyi loo nisbeeyey rabi radiallahu ilaa raalli ha noqdo tacaala rabbi koraaye anu sahl ibni sacad qaala sahl baa yihi yaa rajul nin baa yimid ila nabiyi suubanuhu u yimid sala allahu naxariis allaha badiyo aleyhi suubanaha korkiisa wa aalihi intii rumaysay raacday korkooda naxariis allaha ku badiyo wasallama rasuulkii inta rumaysay raacday korkooda nabadgelyo allaha ku badiyo faqaala ninkii wuxuu yidhi yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiyo dullanii itusi calaa camalin itusi waatayn afka wixii laga sheego gaar ahaan qowl baa loo yihaa adimada wixii laga sameeyo ficil baa la yihaa isugeyntoodana camal baa la yihaa waxa weeyaa ma afa looga hadlo ama adimaha laga sameeye bal wax shaqo oo la qabta ii sheeg idaa camiltuhu shaqada aada ii sheegtay haddaan sameeyo axabaniya allaahu ilaah u ijeclaanayo wa axabaniya annaasu dadkuna ijeclaanayo camalka iisheeg soo su-aal muhiima maaha so uma baahnin inay ilaah iyo addoomahabana jeclaadaan kolka jawaabtii rasuulkaan qaadanayna ya rasuul allah ilaah rasuulkiisi iyo dullanii i tusi calaa camalin camal korki idaa camiltuhu haddaan camalkaa sameeyo axabaniya allah alla uu ijeclaanayo wa axabaniya annaas dadkuna ijeclaanayo faqaal nabiga wuxuu yihi ishad is ilaali si dunyaa adduunyada gudaheeda isku ilaali oo waxaan kuu banaanayn iyo isballaarinteeda iyo badbadinteeda badbadinteeda waxaa iska ilaali haddaad iska ilaalisid yuxibuka allah ilaah wuxuu kugu jeclaanayaa markaad adduunya iska uruurisid xadiid rasuulka ka sugnaado oo kale yaa rasuulku yihi man kaanat alaakhiratu hamahu qofka murugtiisa iyo welwelkiisa aakhire maxaad mudanaysa cadaabkaan la sheegayo ma ka badbaadi doonta jannadaan la sheegayo ma ku guulaysan doontaa qolka qofka ay maskaxdiisa iyo maankiisaba aakhiriyo hawlaha tahay ilaa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir buu yihi kuladeed noqon doontaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi man uutiya kitaabahu bishimaalihi labadaan keed noqon doontaa qofka waxaas ku fikiraya jamaca allahu shamlahu ilaah dantiisa wixiisa uruurinayo wajacala ghinaahu fii qalbihi laabtuu hodanka noqonaya haddaan waxba agtiisa olin qof walba isagaa iskala fiican taajir buu noqonaya wa aatadhu dunya wahyo raagima adduunya oo sanka ciid ku wadata yaa u imaanaysa oo raadinaysa daba soconaysa haddaadan raadinin iyadaa kusoo raadinaysa falaw sabarnaa lakaana risqu yadlumuna laakin khuliqa alinsaanu maca alcajal ma sugaysid ee haddaad sugayso rifqiyo raashinkoo ku raadina aa imaan lahaa haddii la sugi waayeyna in la raadiyay noqotay waman fi dunyaa hamahu satat allahu shamla adduunyada qofkii walbaharkiisa harkiisa welelkiisa adduunya sukayaasuu keeni karaa qofkay noqoto arrimihiisa waa kala tagayiin faqrigiisana bayna caynayhi adduunyadana ka heli mahaa waxaa loo qadari maahana wax kale idan adoo wixi alla kuu qadaray dhaafaynin waktiga inuu kaaga lumo taasi ayaan dhicin axabaniya allahu ilaa amar igu jeclaado ii sheeg oo axabaniya annaas dadkana uu igu jeclaado faqaala rasuulka wuxuu yihi ijhad ilaali fi dunya adduunyada gudaheeda isku ilaali oo muxaramaadkeeda iyo badinteeda iyo buunbuuninteeda iska dhow yuxibuka allah ilaah baa ku jeclaanaya washad wixii ilaah uu kugu jeclaanayay waa ogaanay waa zuhdi fi dunya an dunyaa ila dunyaa maaha zuhdi ila dunyaa waxa wey inaad aakhirada meel iska dhigto waxaad itaaliya awood adduunye isugu keento markaas inkaar baa kugu dhacday khaasir baa tahay wasadaqa allahu id yaquul ya ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa wlaadukum can dikri illah waman yafcal dalika fa ulaaika hum lkhaasiriin xujo ka dhigato ilmihii intay ka xeelihii intay ka baxeen gurigii inta kadaa intuu ka baxay masaajid tukashamaan ka gaara salaadmaan ka gaara soncad maan ka gaara ilmihiyaa madaxa isku wada dhubtana ha isku dhubteena madaxa inamaa amwaalukum waawlaadukum fitna wallahu cindahu ajrun cadiim yaa ayuha aladiina aamanuu ina min azwaajikum waawlaadikum caduwan lakum yaa ayuha annaasu ina wacd allahi xaqun falaa taguranakum alxayaatu dunya walaa yagurinakum billahi algharwaadi iyo waana iyo waxsaagmaana laga badiyey kolka adduunyada cadowgaagii koobaadu jaahid noqo inta ku xalaasha ah, ku ekow ka badanna ha isku dhibin waxaa soo haray dadkii muxuu kugu jeclaana wadhar fiima cinda annaas yuxibuka annaas dadkii uu kugu jeclaada waa la yaqaana imayeer kasta rag mata waxoodana udaa waxaagana ugu dar gadaashaadaa la tubana marka ma yeeli kartaa marka inaad waxoodana u dayso oodan wax dad leeyahay oodan kusoo qajaamin oodan weydiinin waxaadana ugu dartid oo kii ku yimaado ba aada hoos idaahid adoo dhan gadaashaadu mara adoo nina ku caleema saarin boqor lagaa dhigin adigaa boqor iyo nin walba ka ficnaana ee bal dadka wixiisana u dhaaf waxaadana ugu dar maxaa lagu kala dhintay dhaafi maysa adduunyadii waa rag dukaanaydii waa ciriirinaysaa beecshiraad wada shaqaalihiina waa ciriirinaysaa bilcahu iraadigii waa ciriirinaysaa kolka lugaa lagaa qaadinayahay qofkii wax rabayba labaad ku tahay madiidii laysku dhimana markii xakiim uu tilmaamayo adduunyada neef bakti uu ku tilmaamay neef hadduu ku baktiyo meeshaan aygama isugu imaanayo waraabaha baawaxasa isugu imaanay hadaad tidhaahda waa idinla cunaa waa wax ma lagugu dhaqaayo qoladii kaga soo horeysaa kaa hanaysanaysa kii gadaal ka yimid waa la burina haaska waa saas nukuleesha waa saas eyga waa saas qoladii kusoo horeysaa wixii islahaysiinaysa iyagaa isku qaybina isku dha meeshii kulligood isugu imaana wixii yimaadan waa lagu qayma marka adigana yacyaca lagugu leeyay kolka dadka haddaad waxay haystaan u dhaafto waxaagana ugu darto oo ku jeclaanay waa saxaad dhaaf fiimaa cinda annaasi dadka waxaa agtiisa yaalla maalkooda iyo xoolahoodii iyo waxaas ay jecel yihiin dadka u dhaaf yuxibuka annaas dadka waa ku jeclaana laakiin ixtikaaf iyo muran haddaad geshid hoosyaa imaana xadiidun xadiid wa xasanun wanaagsano rawaahu ibnu maaja aa wariyey wakayruhuna waa wariyey biasaaniida sanadyaal ay ku wariyeen xasanatin wanaagsan alxadiidu thaniy wa thalaathiin xadiidkan laba iyo soddonaad sacd ibni malik abu saciidin alkhudri ninkii la dhihi jiray oo ansaariga ahaa oo reer madiina kamid ah khaalid ahaa min almuftiriin raggii xadiisa badiyu ku jira xadiidka waa gaabaya waa mid jawaabic ilkalim xikmadii ilaahay rasuulku uu ku galladaysay oo intuu waryar sheego wax ka baxana aan la arkin mawduuc xadiidka ku saabsan yahay laa darara walaa diraara intaas keliyada kabacdi laa darara walaa diraara culamadii diinta taqaanay ama luga carabiya taqaanay keligeed kitaabka ay noqonaysa macnahanuu nabiga laa darura walaa diraara maxaa loo leeyahay macnaha la rabo waa maxay adiga waxa dhibin adna aan lagu dhibin miyaha dhibka kolka yaan la laysku bilaabin haddii laysku bilaabana ha lays afiya yaan lakala aarsanin laa darara dhib la laysku bilaabaa ma jiro walaa diraara aargudashana ma jirto miyaha laa diraara ma dila laa dararaba hore dil miya ka dambe dhac miya intaasoo qowm ay culamaaulmuslimiin sheegeen kolka marka intii qow aaday u badan tahay waxa waaye laa darara marka hore qof qof dulmi ayaan la arki axadna yuusan axad dulmi gelin oosan ku ban dulmi ku bilaabin adiga marka haddii lagu dulmiyo kii ku dulmiyey ka roono ha ku dayan maxay lamid tahay wajazaau sayiatin sayiatu midluha faman cafa wa aslaxa fa ajruhu cala allah qofkii ku dulmay haddaad cafiso oo tiraahda wixii dulmeed ii geysatay waa kaa cafi haddana adan xuma xumo u qabin waa aslaxa dardi wey niyadaadii waa samaysay markuu wuxuu ku yeelay ka hor siduu ku ahaa yuu ku yahay faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allahi xadiid kale rasuulka alayhi salaatu wasalaam adil amaanata ilaa man itamanaka walaa takun man khaanaka qofkaa waa ku dhagray waa ku khiyaanay ka adkaartoo khiyaanta ma ah kalay lamid tahay laa darara walaa dirar marka hore dhibka yaan la isku bilaabin marka labaadna yaan la kala arsan xadiidkii dheeraabuu waafaqsan yahay aynu soo marnay qudsiga ah ee ilaah uu nagu yidhi yaa cibaadi inii xaramtu dulma calaykum wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamu iyo kale laa darara walaa dirar ama xadiis kaloo iman doona oo rasuulku ina dima'akum amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yawmikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada gadaashii dambe rasuulka wuxuu ka yidhi alaa liyubaliga shaahidu minkum ulgaayib markaan isgaarsiiyo qof muslima qof kaloo muslima yuusan dhib ku bilaabin hadduu kaas dhowrsan waayo kana waa ku dayani hala is afiyo waa qimatu akhlaaq dabeecad iyo dhaqankii ugu fiicnaaw kolkaa islaamka waa diin samaawi a min allahi ka timid caza wajala waxay tilmaamaysaa abeec ayaa lagu dhaqmo kuwii ugu qiimi badnaa alxadiidu thaniya wa halaatin xadiidka saddex laba iyo soddonaad can abi saciidin abu saciid aabihii saciid aabihii xaggii baa laga wariyey waa kan abu saciid waa sacd ibni maali ibni sinan alkhudiriyi qabilu radiya allahu canhu rabbi raalli ha ah ka noqdo ana rasuul allah alla rasuulkiisa sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi rasuulka korkiisa waaalihi intii rumaysay raacday wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo ali rasuulka wuxuu yihi laa darara dhib laysku bilaabaa ma jiro ma banaano inaad qof muslima naftiisa maalkiisa dhiiggiisa dhaqankiisa uu xaaraamkaa yahay intaad rabbigaa dardartid diintii dardartid xurmadii muslimka dardartid ad intaa ka gadaal dhibaato u geysatid ma banaana walaa diraar kala aargudashana ma jirta halays in kastoo banaan tahay cafintaa ka wanaagsan xadiidun xadiid wey xasanu wanaagsan rawaahu ibnu maaja ibnu maaja baa xadiidka wariyey wadaara qudniyu baa wariyey wakayruhumaa iyaga keyrkoodna waa wariyey musnadan isagoo la cuskiyey warawaahu xadiidka waxaa wariyey oon ibnu maaja ahay ibnu maaja sunantuu kamid yahay malikun imaamu maaligna waa wariyey fi lmuwaa imaam maalik kutub badan buu leeyahay laakin kitaabkan muwaa waa kitaabka ugu qiim badan kutubtiisa kitaabkaas wuxuu ku wariyey mursalan isagoo saxaabiga abaa saciid laga tegay oo taabicigii markii la joogay rasuulka loo gudbiyey mursalan isagoo rasuulka loo gudbiyey can camri bni yaxya uu imaamu maalik ka wariyey camr bni yaxya can abiihi oo yaxya buu ka wariyey yaxyana can inabiyi buu ka wariyey abu saciid baa laga tegey abu saciidkii kuma jira saxaabi can inabiyi sala allahu naxaris allah badiya caleyhi nabiga korkiisa iyo waaalihi intii rumaysa raacday wasalama allaha nabadgeliye faasqata imaamu maalik sanadka wuxuu ka riday abaa saciidin oo ninka nabiga ka wariyey mursal buu noqday laakiin xadiidka mursalnimada ma dhaawacaysa imaamu nawowi xadiidka si uu daafacay arag welaaku xadiidka wuxuu leeyahay uruqun wadooyin badanoo isku soo arooray oo labadan la sheegay tan ibni maaja iyo tan imaamu maalik an midna ah, wuxuuna dhadansiinayaa xadiidka inuu xujo yahay oo la qabsanayo lagu camal falaayo walahu xadiidka wuxuu leeyahay furuuqun wadooyin uu ku yimid wadooyinkii markii laysu geeyana yuqawii wuxuu xoojinayaa bacduhaa bacdu turuq wadooyinka barkood bacdan barkii kale uu xoojinayaa xadiidkii markaa wuxuu gaaray heer uu xujo yahay oo lagu camal falayo oon dhaliili ayaan ku jirin alxadiidu thaalithu wathalaathuun xadiidkan saddex iyo soddonaad cabdullaahi ibn cabaas baa laga wariyey xadiidka wuxuu ka hadlayaa basarka tamaca ah ku jira iyo hawadiyo waalaanta haddii qof la arkaaba xukun islaamiya iyo shareeco iyo ahkeeniya haddayan jirin oo qofka wixii uu yidhaahdo waa ii yihiinba loo yeelaayo dad baa wuxuu sheegan lahaa dad kale oo muslim oo meel jooga xoo inaan goorta ka goyan raba ama wuxuu dhihi lahaa xoolahaan iyo dukaankan buuxa ah, bakhaarkan buuxa ah. alaale waxa ku jira o dhan laakiin shareecadii maxay qariirtay ninkaaga dacwo fara ee bilaabe yidhaahda waxaasaan leeyahay waxaa laga rabaa bayina inaad adegto waa caddaynaysa bayinadu markhaati baad keenaysa arrimo la cuskado bayinadu kuma koobna markhaati keliyeeda waxa weeye wax qanciya xaakimkii markaa meesha fadhiyey ee iyo dacwada loo keenay wax qanciya oos ku ogaado inuu ninkan run sheegayo baa la doonaya kolkaa ninkii wax sheegtay ku talakal inaanan sheegashada afkaa waxba lagugu siinaynin ee lagaa rabaa cadayn qanci qaaliga ama kii wax lagu sheegtay haddaad waxaan lagu sheegtay aada qabtid qire waliqraaru sayidu shahaada shahaada iqraarba oo fiican kolka qofkii wax lagu sheeganayay uu yihahdaa nacam waxaan waa qabaa war waa dhamaaday shahaadi iyo warka labada si sheega kolka haddii midkii wax lagu sheegtay uu qori waayo maxaa laga rabaa walyamiinu calaa man ankar ninka wixii lagu sheegtay alla alla yidaa haddii kii uu bayino keeni waayo dhaara laga rabo waa dhaarana isna waa dhaarana kolkii kan uu bayino keeni waayo kan hadduu dhaarta wixii waa dhamaadeen hadduu kan dhaaran waayo see la yeeli kii dacwada kow fare bilaabee mudaciga ah bayina waa waayo waa caddayn waayo waxaanu sheeganaa kii wax lagu sheeganayana wuxuu yihi mana liigu laha waxaan mana dhaaranaayo ayib kiyaa dhaartii lagu celina mudacigii bayinada waayaa dhaartii lagu celina waa dhaarana wixiina waa sugmaayiin daahiru shareeca waa sidaas ama cinda allahi caza wajal waxaa rasuulku sheegay wuu yihi daa'iman anaad igu soo doodaan inakum takhtasimuuna ilaya anaad iisoo gardhigataan walacalla bacdakum alxana bixujatihi min bacdin waa kala codkarsan tihiin kala reemagaalsan tihiin kala caqli badan tihiin faaxkumuu binaxwi maa asma aniga warkaan maqlay haybka ma aqaan xaqaa'iqul umuurna ma ogi marka sidii aan wax u maqlaan wax u xukmina waxaad ogaataan bigayri xaqihi qofkaan u xukumo faqad qadactuhu qidcan min annaar falyakul awliyarud adiga waad is ogtahay tahay inaadan waxaan xaqu lahayn iyo in kale kolkaa xukmu lxaakimi laa yuxallil walaa yuxarim sheekhaa wax ii xukumay xukunka hal faa'iiduu leeyahay labadii kale lulatuu kala reebay wa ilaa waxna ma xalaalaynaayo wax lama xarimaayo haddii wuxuu u xaaraam ahaa oo gardarro intay wax ka qarsoomeen ama uu jawr sameeyo xaakimka rasuulkiibana waa igu doonaysaan waa kala gar aqoonsan tihiin si aan wax u maqlaan uxukuma wuxuusan lahayn ninkaan xaggiisa mariyo cad naaran kuu gooyay adiga ilaah ka baqo wixii iska ilaali kolka xukmulxaakimi laa yuxallilu walaa yuxarim laakiin muxuu faa'iideeyaa qadcu lkhusuuma doodii oo kala godo labadii rug la kala dhilqiyo arrintii kolka waxay ku saabsan tahay arrimahaas iyo xadiidkan ku saabsan yahay kolka haddii muslim iyo umad kale socdaansid xalaal maaha inaad tiraahdo markaa idaafa jini wax iskula kinfali maxaa garada laba kala loodoo muslim abad taa kuma banaana uquwada islaamkana ma keenaysa waa inaadan wax la xarin labadii qofna kala hagaajisid si kale haddaad weydi waxaad ku kala fulatid qaala imaamu nawawi raximahullah alxadiidu thalithu wathalaathuun xadiidkii saddex iyo soddonaad can ibni cabaasin cabdullahi ibni cabaas xaggii baa laga wariyey radiya allahu ilah raalli ha noqdo canhuma cabdullahi iyo cabaas xaggooda ana rasuul allah ilaah rasuulkiisa sala allahu naxariisa allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi intii rasuulka rumeeyey raacday wasalama intuba nabadgelyo korkooda allah ku badiyo qaala wuxuu rasuulka yihi law yucda nnaasu dadka haddii la siinayo bidacwaahum bisababi dacwaahum sheegasho ay wax sheegteen haddii keligeed wax lagu siinayo oo ijraa aad iyo bayini iyo dhaar iyo hubsasho aan la samaynaynin la dacaa rijaalun rag baa iska sheegan lahaa ayaan cabsi eeba ku jirin damiir iyo iimaanna lahayn waxay iska sheegan lahaayeen amwaala qawmin reere meel degan hantidood waxa suuladan yaalla ee maale mood iyo noola anaa iskalay dhihi lahaayeen wadimaahum dhiigyaalkooduu sheegan lahaa oo wuxuu dhihi lahaa didigood xuquuq baan ku leeyahay inaan ka doosto ama dhiiggoodu sheeganla laakiin ha yeeshee albayinatu cadayn bayinadu waa cadayn sidii ku cadayn lahaa qofkan wax sheegtay albayinatu cadayn waxaa la sheegtay runnimadiisii la cadeeyo waxay bayinadaasu ahaatay cala almuddaci kan wax sheegtay dacwada bilaabay korkiisa walyamiin dhaarna calaa man ruux korkii bay ahaatay ankara wixii lagu sheegtay dafiray sidii dacwadii loo qaaday waa baarsan caawasaad u dhantiin qaadhiyaadaasi afartan sii dacwada loo qaade kow qofka faray arrinta ee dacwada bilaabay alaleeyahay dacwadaadii bayinaad ku dari waxaa horta dacwadii loo gudbina muddaca caleyhigii waxaan lagugu sheegana maxaad ka tiri waa liigu leeyahay war waa dhamaad allahay alla waxaan wax kama ogi soo caddeeyo waxaan ku caddeeya ma hayo adiga dhaaran waxaan inaadan gelin waa dhaartay waa dhamaad waa dhaaran waaye kii yadhay ninkan waa cabsooday adiga dhaaro kii yaa dhaartay waa la dhameeyey w saana loo qaadaa garta qaale rasuulka wuxuu yihi law yucda nnaasu dad haddii la siinayo bida'waahum bisababi da'waahum sheegashaday wax sheegtay ninkaana ay dilay ninkaana ay dhacay kanaa wax iga gaba saas haddii wax lagu siinaa arrinta gacantay ka bixi lahay la dacaa rijaalun rag baa sheegan lahaa amwaala qawmin dad hantidood iyo xoolahood iyo wadimaahum dhigyaalkooda ayay sheegan lahaayeen laakiin ayeeshee albayina markhaatigii cala almuddaci kii sheegtay korkiisa ahaatay walyamiinu dheer calaa madfur korkii ankara wixii lagu sheegtay dafiray xadiidun waaye xasanun wanaagsan rawaahu waxaa wariyey albayhaqiyu iyo wakayruhu haakada sida haddeeran u akrinay ayay u wariyeen wabacduhu qaarkiis fi saxiixayn muslim iyo bukhaari gudahood xadiidkoon sidaan u wada ahayn ayaa ku yaalow xadiidka afar iyo soddonaad ninkii odaga baa laga wariyey abu saciidin alkhudri yaa laga wariyey mawduucuu ku saabsan mawduuc muhima wey waxaa weeye alamru bilmacruufi wanahyu cani lmunkar waxaad la kulantay qof samaynaya waxaan banaanayn ama wax maamuuruu ka tagaayayo salaado laa afdimo la adaago meelaha taagtaagay meelaha wareegeysanayo waa munkar ama mani waxaan xalaal ahayn buu samaynayaa oo xun adigii marka waad ogaatay kalimatu man ra-a aragti maaha waa man calim oo ra-a kalimatu ra-a bimacnaa calimay ay noqotaa bimacnaa absarana waa noqota waxaa lagu garanayaa inay ra-dan calimo tahay dadka nisbaabay dhale oo waxba arki weligoodba ujeedin hadday malaan qof qof dilaya ama caynaya sooma ayan ogaanin sida oo kale asbaabo badanaad aragtihay oo wax lagu ogaadaa jirteen qof mawsuuqa oo lagu kalsoon yahay oo runteed oo taqira hadduu ku yidhahdo waxaasa dhacay ma ogaanino bishii waa dhalatay ma ogaanino hebel waa dhintay allah yaraxma ma ogaanino kolka waxa waaye wixii markaad ogaatid ama mushaahadihi aragti ku ogay ama maqal waad maqashay waxaa la sheegaa dhacaad maqashay ama waad aragtay ama ansiqa ruux lagu kalsoon yahay wadadiisu wixii kugu yimid waa munkar waxaas munkarka an shareecadu ogolayn en rabbi raalli ka ahayn ee la samaynayoad la kulantay inaad wax ka qabato lagama maarmaan amar wax ka qabadkaasee wax uga qabanaysa waxaad ku xisaabtamaysaa awooddaada intay leedahay hadday caruurtaadi iyo haweenkaa iyo wixii kula noolaa yihiin xanaano kala bur haddaad adiga xaakim tahay adigii xaakimkaa ah magaalada xukumaa wixii ogaaday marka falyuqayirhu biyadihi gacanta wax kaga qab adaaba xaakima ciidamaad leedahay maxkamaad leedahay askaraad leedahay xabsiyaa ku yaala xumaantaana dhacday gacan wax kaga qab waxtaad xaakimta awooddataa leeg ama oday odaybaato waa ilmahaaga iyo wax ku maqlaayo weli u noqdo mar daba falyuqayiru biyadi olkaada odayaa tahay ayib tabartaadii waa gaari waashinta waa ama xaakim awood iyo ciidan ma lihid ama haddaad oday tahay fasaadka maanta jira oo kalaa jira islaantii lama hadli kartid haddaad arbaaxdana risaartay soo goosanaysa haddii kale santarkay tegaysa saas ba hadday arrintii noqoto gacanta ka baxdo carabka marka tabartaaday maraysaa adigii mushkilaad noqotay gacan wax kuma qaban kartid wadaadaad noqotay diinta wax ka yaqaan itaqullah waxaan ma banaana yaan la samaynin munkarkii waxaad ku didaysaa bilisaanka carabka carabkii nafsi haddii lagaa goynaa soo jeed waxaa tihi waraxan munkar rooba carabkaa jaf lagaa xabisaa luu geliyey fa biqalbihi darajada saddexaad waa ilaahay inaad sugtid ilaahu adaa tabar iyo xoogle waxaan naga qabo ilaahu maslaxiyo wanaag noo keen allow munkarka ha noo caroon biqalbihi qalbiga wax iimaan oo ka dambeeya male kolkaa walaysa waraa dalika mithqaalu xabatin min khardali min iimaan xabad caws mirihiis waxa leego iimaan wax ma taraayo wa tara wuxuu tara kulluhu caasiga hadhow haddii qiyaamo la tago la cadaabo ilaah malaa'igu diraa wuxuu leeyahay ka bixiya naarta man wajadtum fii qalbihi mithqaala dar qofkaad qalbigiisa ka heshiin caws mirihiis waxa leego iimaan kolka mithqaalu darihii xadiidkan lagu sheegay wuxuu u anfacay inuu kaa badbaadiye alkhuluudu fi nnaar ha lagu cadaabo ha lagu baquujiyo had kumudid laakin kuma waari maxaa kaa saaro khuluudkii kuu diiday mithqaalu xabati min khardal min imaan kolkaa imaanku waa in dalla haba yaraado wax tarw wax tarw kolka xadiidka arrintuu kusaabsan yahay waa sidaas awooddiina saddexa daraje u qaybsantaa haddaad xaakim tahay ciidamo leedahay dadka waxaan sameeyaad wax ka qaban kartid kolka hore waa inaad bilmunkar gurbaanka jejay gurbaanka guriga lagu timaad ugu timid bashkasi sawirka sawirkana tartariiq waa biyadi sawirkana tartariiq biyadiidii ma goban kartid arbalaay helayin waxaan ma banaan ari lahaa meeshii imanaysa waa lagu cadaab mudana naafa wa arrankii wey biqalbihi labadaas markaad gaari weydayna laabta ka ko ka qoonso ilaahay tu intaas waxaa ka dambeeya adigoo markii wixii munkarkii la samaynayay naftaadaba iska dhowla cadayna xoogaa yarna xisoona aan diidanaynba wixi mushaari kooda samaynaysaa la tahay marka karaadinka man facala qofkii wixii xumee la samaynayay raalli ku noqday kii la sameeyuu lamid yahay arrintaas munibkee yaab kale uu xadiidkan ku saabsan yahay qaala alimaamu nawawiyu imaamu nawawi wuxuu yihi alxadiidu raabicu wa halaathu xadiidka afar iyo soddonaad can abi saciidin abi saciid xaggii baa laga wariyey alkhudriyi loo nisbeeyey radiya allahu biraalli ha noqda canhu abu saciid xaggiisa qaal abu saciid baa yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allah ale rasuulkii baan maqlay sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa wa aalihi intii rumaysay raacday wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo yaquulu isagoo rasuulku leeyahay man ruuxa ha aa ogaada oo minkum idinka mu'miniinta idinkamida munkaran waxaa rabbi khaali ka ahay oon diinta ogolay noocuu u noqdaba qofka idinka mid ee ogaada falyuhayirhu munkarkii ha bedelo yadii gacantiisa awood meesha hadduu ku leeyaha waxaa yahay ama wax ka qaban karo munkarkii ha bedelo gacantana ha ku bedelo fain lam yastaic hadduusan gacan wax uga qaban karin fabilisaanihi carabka ha waaniyo ha wacdiyo dadka ha yidhaaho waxaan hala dhaafo fain lam yastaic carabkaba waa nin kale ma yaqaanba waxaa dad lagu waaniyey waxaan inuu xalaal yahay inuu xara carabka ma yaqaan hadduusan carab wax ku qanxin karin dadkii oosan garanayn fabiqalbihi caloosha ha ka qoonsado ilaah waxaa naga qaba ha yidhaaho wadalika taa dambaysa qalbika goonsashada a adcafu liimaan iimaanka darajooyinkiisa ta u liidateentu ka dambaysaa jirin tan wa wixii munkara xumaan saana la yeelaya man ruuxa reeha ogaada minkum idinka mu'miniinta idinkamida munkaran wax diinta lagu nacay falyuqayiruu ha bedelo niyadihi gacantiisa ha ku bedelo fain lam yastadic hadduusan gacan wax ku bedeli karin fabilisaanihi carabkiisa ha ku bedelo fain lam yastadic hadduusan karin in carabna uu wax ka sheego fabiqalbihi laaftiisa wadalika kaasa adcafu limaan imaan darajooyinkiisa u liita rawaahu waxaa weriyey muslimun imaamu muslimaa weriyey alxadiis alkhamisu wathalaathuun can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam laa taxaasaduu walaa tanaajasuu walaa tabaagabuu walaa tadaabaruu walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin wakunuu cibaad allahi ikhwaana almuslimu akhu lmuslim laa yadlimhu walaa yakdulhu walaa yakdibhu walaa yaxqurhu altaqwa haahuna wayushiru ilaa sadrihi halaata mara bixasabi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa irduh xadiidkan shan iyo soddonaad ninkii nina abuu hurayraa wariyey arrimo badan buuna ku saabsan yahay oo wada mani ah xasad iyo fulus beex laysku filiso nac laysnaco laysu caroodo dhabarka laysu jeediyo beexii layska dulgado arrimo yaab leh waxyaalaha dhibaatada abuuraya muslimiintana kala dilaya qofkaan muslimkaa ah, qofka kale muslimka ah aanan ka qaban waxaasoo dhan bay diintu nadaafadeeda iyo wanaageeda iyay marka horeba kasii hortegaysaa intaan wixii dhicin kolkii qof maskiina oon qaanuun iyo magaalo weligii sarkin wax intuu iska sameeyo uusan wax ka ogeyn la yidhahda qaanuun fulan baa ku haya ma loo sheegin qaanuun ma yaqaanaa qaanuun laakiin diinta islaamka intaan jerimiya gaf ba la gelin ayay dadka wixii gaarsiinaysa kolkaa ictidaar bay diinta u samaysay qofkan waxaan ogeyn kolka arrimo yaablu xadiidkan kusaabsan yahay alxadiidu alkhaamisu wathalaathuun xadiidka shan iyo soddonaad an abi hurayra cabdiraxmaan ibni sakhr xaggi ayaa laga wariyey radia allahu ilaa raalli ha noqdo canhu abi hurayra xaggiisa qaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulullah qala rasuulkii wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiyo aleyhi rasuulka korkiisa wa aalihi inta rumaysee raacday korkooda wasalama naxariis allaha ku badiyo rasuulka iyo inta rumaysee raacday korkooda ilaah naxariis iyo nabadgelyaha ku badiye wuxuu rasuulku yidhi laa taxasaduu haysxasdin xasadka macnihiisa waa maxay tumanaa zawaali nicmati lkhayr qofkaan kale waxaan ilaah ugu nicmeeyey noocuu noqdaba in alla ka baabi'iyo yaad rabtaa oo maxaad u rabtaa taasna adiga wixiisa haddii ay ku damac geliyaan ood rabtid soo ilaah bangigiisa ma buuxa maa beris kolkaa khibdo ha noqotee maatirahay ilaahu addoonkaagaan hebeleed u nicmaysay wixiisa u dhaaf anigana wax lamid baabullaahi baabullahi ma yaal buluugtiisina waa buuxda was'alullaha min fadlihi taas khibdaan la yidhaha xadiidkeedii waa imaan doonaa laa xasada ilaa fitnatayn laba shay baa la isku majaran karaya rajulin ataahu llahu cilman qof ilaah waxbaray saawa yunfiqu bihi ana allayli waadraafanaar cilmigiibuu ku camalfalayaa baahinaya ka labaad qof baa maal xalaala alla siiyey maalkii xalaasha ah iyo wadooyinkii rabbi ku bixinaya labadaas ilaah waxaa siisay si waa la dhihi kara laakiin ilaahu iyagana faramadoobay waxoodan aysi alxaasidu laa yazuud kolka xasadkaasi waa dembi ilaah lagu caasiyo dembigii ugu horeeyey wuxuuna ka dhacay fi sama wuxuuna ka dhacay ibliis wuxuuna xasdayey aadam karaamadii ilaah aadam karaameeyey ee cilmi iyo fadli ku karaameeyey ees malaa'igta inteedii kale usjuduu liaadama yidhi uu ka jiraday kolkaa xasadku ilaa taariikhdaasuu ku sinaa waa kabiira min alkabaa'ir dembiyaalka la gala kuwa ugu waaweyn xadiidkana rasuulka wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam iyaakum walxasda fa ina alxasada yaakulu lxasanaat kamaa taakulu naaru lxatab iska ilaaliya xasadka idinka isaga waa u kala digayo waxaadna ogaataan xasad haddaad samaysaan sida dabka uu qoryaha u cuno yaa xasadkuna camalka saalixa u cuna waa kabiira min alkabaa'ir wuxuu rasuulka yihi laa taxaasadu hebel baa ama xoolo helay ama ilmo dhashay ama naaguursaday ama caafimaad qaba yaxdinaa jira yax noqda hab maa kolka waxa waaye kana waad xasaday ilaahna axad jafaad ka dhigtay haddaad tidhahda adduunyada in la isqaaleeyo oo wax la isiiyo aniga basay igu son qof kale faryaan loo qandicini maxaad isugu iriirini ilaahay addoomaha dhexdooda ilaahay wuxuu addoomihiisa uga caadeyeelay inuu karaameeyo os dhaqaaleeyo oo waxsiiyo markaa tidhaha ilaahu addoonba ha dhaqaalaynin oo nicmadii ilaah ka imaanaysay aan ku soo maraynin samada ka imaanaysay addoon kale usoo degaysay aad adigana ku dhigto jiro kugu noqoto adiga naftaada kooba miihid laa taxasadu ha isxasdina walaa tanaajashu tanaajuska waxa waxaa anagaan u naqaana fulus fuliska waxa weeye laba qof aa wax kala gadato heshiisay qof beesuu lahay qofna neef uu lahay neefkiiyaad rabta ama kii lacagtaad u imaani lahaa ama kii neefkaad u imaani waxaa dihi kii neefka lahaa war neefkaaga ma gadnay waa lagu dulmay lacagtaa lacag ka badan inaad ku siina neefkaagi jooga ama kii neefka lahaa kii lacagtaad u imaani haddii neef xunaa lagaa gaday neef ka fiican aan lacagtan lacag lamida kugu siina ama neef ka fiican ama lamadaan lacagta lacag khayr kugu siina labadan muslim ee wax kala gadatay dhacwa isku maqmakaynteedana tanaajuskaa lama rabo markii shacaada wuxuu kala gataa labahoodii baycu u dhacway ama waxa hadduu yahay wax naada lagu gadaa dadkoo dhanna wixii waa wada raba yaa wax ku daraya la yii shililaan ku daray labaan ku daray saddexaan ku daray taas wax dhibaataa kuma jirto neefkiiaad rabtaa sidaanaana lagu gadaa iyadaa nafteeda dhagaray soomaalida ku gashaayo midaan neefkii rabin yaa wuxuu qaraabo kilayaa kii neefka lahaa kolka isagoon shilinba wadanin dadkii lacagtu isdhex taaga ku dar uu leeyahy labada naaday hor u dhaqaajinaa neefka neefsa neefka qiimigiisii gaayeen u qiimigii gaarsiina koladaan beetadu lugoynaayo hadhow naadii ugu dambaysa lagu baarin lahayna waa ka siibana hadhow wuu leeyahay kii xaga sii beetada neefka siinka u gaday waa ogeyd xageen geeyna iyadaas dhan ay ka timaadaba laba muslim oo wax kala gadatay ma banaana dhexgelidooda markii beec u dhaco waa kaa walaa tanaajasuu ha isfallasina walaa tabaagadu in la isu caroodo wax yaroo xaqiira iyo masaakil la xallin karo kubo intii laga yeelo dabarka laysu jeediyo qofna qofka kale waxaas muslimka uma kale ekayaan la yeeli saddex beri ka badana masaamax ma ah saddex beriyaa la ogol yahay beriga hore wixii yaa dhacay waa kulushahay beriga xigana waa sii qaboobi beriga saddexaad waa inay kaa dhamaato labadiinna waa isu tagtiin labadan qof waxaa khayr badan qofka salaanta iyo booqashada bilaaba iyo nabada qofka nabada bilaabaa labadooda khayr badan wixii intaas beri ka dambeeya wax hadduu yahay adduun waxaa la isku kala lagu kala dhintay camalkoodii aa la joojina malaa'igta markuu midkaana waa cibaadaysta midkaana waa cibaadaysta malaa'igta camalkii markay qaado ilaah u geyso inuu aqbalo daraaddeed mahlan xataa yuslixa ahlaleey horta ilaah heshiiyeen kaadi camalkoodii waaba la joojina ma la ogolo taasna walaa tabaakadu ha isu caroonina walaa tadaabaru tadaaburka tabaakudkuu ka dambeeya qaradii markay badato maslaxana la waayo jeedina imaanaya qofna qofka kale ma rabo inuu wejigiisa arko hadduu arka waa ka naca meel hadduu uga muuqdana waa ugoynaa yaan dhabarka laysu jeedin walaa yabic bacdukum qaarkii yuusan gadin calaa bayci bacdin qaarka kale beexiisa korkiisa oo qofkan waxaan hadduu gatay ha ka korgad walaalkaa waaye muslim waay baarik waxaa tidhahda allah ku barakay wuxuu rasuulka yidhi wakunuu ahaada cibaadallahi ya cibaadallah ilaah addoomihiisiyo ikhwaana walaala ahaada ilaahaaba yidhi inama almu'minuuna ikhwa rasuulkana wuxuu yihi almuslimu akhulmuslim walaalaa tihiin kolkaa walaal walaalkiis mana xasdo wuxuu gadanaa kuma fuliso uma caroodo dhabarka uma jaadiyo saad u dhantihiinna walaalaa tihiin ee walaalnimada ilaah idinku sheegay ahaada fa asbaxtum binicmatihi ikhwaan nicmat lislaam aada walaalo ku noqoteen almuslimu qofka muslima ilaah u hogaansamay akulmuslim ka kale muslimka ah walaalkiis waaye laa yadlimhu yaasan dulminin uusan maagin walaa yakdulhu yuusan hoojinin khudlaanka waxaw wax dhibaataha qofkii muslimka ahay waana ka gargaari kartaa waa u dhaaftay isagoo dhurwaay laba dhurwaay isu celiyeen oy bursanayeen kama aad reebin waa u dhaaftay dhurwaayi adileen isagoo aanu dhimana waxoogaa biyo ad haysatay ma waraabinin isagoo baaxan warax ad haysatay ma siinin isagoo jiran waa daweyn kartay meelaad geen kartay hudlaanka waxaa waaye dhibaata haysata walaalkaa waa muslim dhibaatadiina waa ka saari kartaa waa uga baxday waa ka walaa yakdulu yuusan hoojinin hadhow ilaah kugu xisaabtama xadiis qudsi ah a arrintaas ku yimid ilaah inuu hadhow kaa sheegan doono adiga ku dhihi doono anoo oomanaad i waraabin waysay anoo baahanaad iquudin waysay kolkaa su aalad weydiin doontaa adiga yaa rabbi kayfa tadma wa kayfa tajuu wa kayfa tamrad wa anta rabbilcaalamiin anigoo xanuunsaday waa ay boqan way anigoo baahanna waa ay nooleyn way anigoo oomanna waa ay waraabin way yaa rabbi adigii uunkay dhan lahay seed u oontay u baahatay u xanuunsatay amaa marida cabdi fulan addoonkayga hebel agtaada ma ku xanuunsanino maadan booqanin muuho addoonkayga hebel waa oomay maad waraabinin maho addoonkayga hebel waa bahday maad quudanin maho amaa low asqayta haddaad ka ooman waraabin lahayd wa ka baahan darjin lahayd wacuta ka xanuunsanaya lawajadtanii cindahum meeshaas aniga allaa joogay oo iga helida meeshaasaan kugu sugaayayba idan almuslim qofka muslimka akulmuslim ka kale muslimka walaalkiis wey laa yadlimhu yuusan dulmin walaa yakdulhu cadow yuusan uga tegin way walaa yakdibhu yuusan ku beenin war beena sheegaysaa wax ku xun lama arka qof weyn in uu qof weyn ku yidhaahdo war beenta dhaaf cibaarada nafteeda afuxuna wax la yidhahdo ma wax la qaadan karna ma hataa hadduu waxaan jirin sheego ka fiirsiyo uslubka bedel beena sheega iyo beenaanaa tahay bal waxaan u fiirsada ama u soxoodo isaga dhaawicin waxaa tii aniga waa ogeysa oo tiahay si qabow oon xasaasiye lahayn amaa beenaad sheega wejiga looga dhufto qof wey waidaa shan xaba isku jiran waxaa liis yiraa maaha beena sheegi kar beenna wax la sheega ma walaa yacqilu yaasan yasin oo adoon adoon kale yuusan la xumaanin ilaaha abuuray dadkana waa isku mid annaasu sawaasiya kaasnaan ilmushkil laa fadla licarabiyin calaa acjamiyin walaa liacjamiyin calaa carabiyin ilaa bitaqwa kullukum liaadam wa aadam min turaab ma waxaan aadam gelinaa jira aadamna araa laga abuuray kolkaa qofna qofka kale inuu xaqiro xaq umale haisliidino suubana o haahuna alla ka cabsiga waa qalbiguu yihi intuu ku jira wayushiru wuxuu tilmaamaya markuu hadalkaan lahay ilaa sadrihi xabadkiisa halaata maraatin saddex kal wuxuu rasuulka yihi bixasabi mriin ruux waxaa ku filan min ashari sharnimana uga filan an yaxqira inuu yeesho keliyeeta akhaahu walaalkiisa almuslima walaalkiisa muslimka inuu xaqiro ase wax kale ma dilin ma ahayn ma dhicin waa uu xaqiray waa liiday war hebel waxaas maaha uu maskaxdii maanka geliyey intaas kingafba ugu filanta kullu lmuslimi muslim kulligii cala lmuslimi muslimka kale korkiisa xaraama waxaa ka reeban damuhu dhiiggiisa inaad qof walaalkao muslima dhiiggiisa daadisid waa kaa reeban tahay wa maaluhu xoolihiisa inaad dhacdid ha yaraada ha banaadeena waa kaa reeban yihi wa cirmuhu inaad saraftiisa iyo nasabadiisa faragelisid waa banaan yihi xadiis yaab lawe rasuulka wuxuu yidhi laa tacaasaduu ha isxasdina walaa tanaajasuu ha isfullisina walaa tabaaqadu ha isu caroonina walaa tadaabaruu ha isu dhabarjeedinina walaa yabci bacdukum qaarkiin yuusan gadin calaa bayci bacdin qaarka kale beecooda korkooda oo kunuu waxaad ahaataan cibaadallah ya cibaadallah ilaa addoomihiisiyo ikhwaanan walaalo noqdo almuslimu qofka muslimkaa ah, akhulmuslim qofka kale muslimka ah walaalkii wey laa yadlimu yuusan dulmin walaa yahdulu cadow yuusan uga tegin walaa yakdibu yuusan been baad sheegi ku oran walaa yaxqiru yuusan yakin oo liidin ataqwa alla ka cabsiga haahunaa qalbiga wey wayushir rasuulka wuxuu tilmaamay ilaa sadrihi shariif xabadkiisii qiimiga badnaa talaata maraatin saddex kol bixasabi mriin ruux waxaa ku filan min ashari shar uga filan an yaxqira inuu yeeso akhaahu walaalkiisa almuslima ee muslimka kullu lmuslim muslim ileylki cala lmuslim muslim kale korkiisa xaraama waxaa ka reeman damuhu dhiiggiisa inuu gardarra ku daadiyo wa maaluhu xoolihiisa inuu gardarre ku qaato wa cirduhu sharaftiisa inuu wax ka sheego rawaahu muslimun imaamu muslim baa wariyey wallahu aclam